bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyniya halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii koob iyo toddobaatanaad ee kitaabka nuur lyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar diris bismi illahi araxman araxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin sala allahuma cala nabiyina maxamedin waalihi wasaxbi wasalam wabacd xaju abi bakrin baynu maraynaa filaya xajkii abubakr bisehad mullah waay waa sanadii sagaalaad ayaynu ku dhex jirnay gebagabadeedii waxyaabihii dhacdooyinka sanadkaa sagaalaad muhiimka ahaa ee dhacay waxaa ka mid ahaa abubakr الصidiq صaaxibu rasuuli اllahi salى اllahu عalayhi wasalam ayaa hogaamiyey bicsadii xajka dadkii xajka tegaya sanadka ah wa fii ukhrayaati dilqicda bishaa dilqicda la idhaahdo aakhirkeedii arsala calayhi الsalaatu wasalaam abaa bakri abu buu nebigu diray liyaxuja binnaas si uu dadka u xajisiiyo xajka ugeeyo fakharaja waa baxay abubakar fii halaati miati rajulin saddex boqol oo qof isagoo horkacaya min almadiina madiine ayuu ka tegey wa macahu lhadyu cishruuna badana waxaa markaa abubakar uu wada hadyi dhan labaatan geela ahdaaha rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam geela nebiga hadiyad u bixiyey hadyi buu u bixiyey hadyi oo xoolaa xaramka lagu soo gowracayo ilaahay loogu dhawaanayo sanada tobnaad markuu soo xajayana waxaynu arki doonaa iyadoo boqol uu kaxeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam suuratu alxaj wa suuratu almaa ayaa ka sheekaynaya hadigaa iyo fadliga uu leeyahay iyo astaamihiisa iyo intaba axkaamtiisa wasaaqa abubakrin khamsa badanaat itaalkiisuu kaxeeyey abubakarna waxa haaye intuu isaguna kaxeeyey shan halaal shanuu isagu kaxeeyey oo halkaa u loogay xaramka iyo labaatanuu uu nebi maxamed usii dhiibay calayhi salaatu wasalaam waxaa halkaa laga qaadanayaa waxa hadyiga inuu sunno iyo waajibba waa leeyahay mid faral oo kii tamatuca iyo garaanka iyo qofku markuu fidiyooba iyo kuwaas waa waajib waxaan ka ahayna waa sunne haddii aan lagu nadrin waxaa kaloo halkan laga qaadanaya qof hadhay inuu hadyi diran karo oo halkanba joogaa inuu qofka u dhiiban karo lacagoo intuu kun dollar u dhiibo o odhan karo toban ariya halkaa neef waa boqol dollare eh igaga soo qal ma yaqaana dadkeenio kay qalayaan dabaday sii haystaan en meeshay joogaan unbay ku qalaanay taa qudhigeedana xadiidka waynu ka faa'idaysanaynaa waayo abubakar labaatan bu nebigu labaatan buu abubakar udhiibay nebiguna ma soo xajin sanada ah waay walamaa saafara kolkii uu abubakar safruu googoostay nazala calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaa ku soo degay awaa'ilu suurati baraa suuratu bara suuratu tawba awaa'ilkeeda inta hore qaybaha u horeeyaa kusoo degay fa arsala bihaa caliya liyubaliqaha annaas cali buu diray si uu u gaadhsiiyo axkaamta iyo baraa'ada ay suuraddu ka warramayso si uu dadka cali u gaadhsiiyo fii yowmi alxaji alakbar maalinka xajka weyn suuratu tawba say sheegaysa yowm alxaji alaakbar ayaa ogeysiiska u dhiibaya maalinka xajka weyn oo ciida maalinka ciidda ogeysiiskaa la dhex maro abubakar xoojiyo o anbabax buu ihi nabigu u diray calayhi salaatu wasalaam caleyh wa qaala markaa nabigu wuxau ihi laa yabluqu canii ilaa rajulu minii iga gaarsiin maayo aniga xaggayga ilaa nin iga mida mooyaane abubakarba waa ka mid laakiin cali aalubeytku ka mid yahay marka waxaa la ifaray buu leeyahy in ummaddii halkaa isugu imanaysay xajka ee gaal iyo islaam ba lahayd ogeysiiskan laga dhex bixiyo iyadoo loola jeedo gaalada soo xajaya ila sanadkaa iyo wixii ka horreeyey way soo xaji jireen gaaladu iyagoo waxoodii iska wato oo maaragtay ayay iman jireen sanadkaasaa laga joojinayaa ogeysiiskanna loo dhiibaya rajulu mini nin aalu beytka ka mid ah ayaa la ifaray abaa abaabakrin fi ariiq abubakar buu waddada ku gaadhay jidkan udhaxeeya maka iyo madiina ayuu ku gaaray cali radia allahu canhum wa ardaa nabigaa diray abaacadii ku dhuftay markiiba waa gaadhay faqaala sidiiq radia allahu canhu abubakr sidiiq ba waxa uu ihi hal istacmalaka rasuulu اllahi sala allahu alayhi wasalam cala alxaj waarma xajku isticmaalku ugu sameeyey macnaa waxa weeyaan istacmalak ma wuxuu kaa dhigay madax waar nebigu bicsadii aan hogaaminaye xajka ahay ayuu igu kaa bedelay oo madax uu kaa soo dhigay ila wuu yaqaanaa abubakar farta rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo sida u dhaqmo marka cali oo laga soo dabadiray cali miisaanka uu nabiga agtiisa ku leeyahay iyo markii hore unusoo bixin oo imika uu soo baxayo intaasu isla akriyo arinku la socda kolley waa muhiim bu markaasaa aamir aw ma'muur riwaayanka kale waxa ay tilmaamayeen ma waxa aad tahay mid maaragtay raciyadayda ka mid ah mise adigaa taliyo ka noqonaya meesha markaasuu i me ma'muur baan ahay oo adigaa kaa tala qaadanaya nidaamku saasu ku soconaya qaala laa mee ma ihi buu hi madaxa walaakinii bacafanii nebigu wuu isoo diray aqra'u aw atluu anigoo akhriyaya baraatan cala annaas baraata cala annaas suuratu bara anigoo dadka ku dul akhriyaya waadaanu min allahi warasuulih ila annaas يوم الحج الأكبر أن الله بريء min almushrikiina warasuuluh saasaa ogeysiiska lagu gaadhsiinaya waa ardadii oo ogaada ilaahay rasuulkiisu beri bay ka yihiin way ka fog yihiin kama agdhowa mushrik iyo gaal falama ijtamacuu markii ay soo urureen bimina yowma naxri maalinkii geela la dhuundhabayay naxrigu waa dhuudhowga dabxiguna waa adhig iyo looda naxriguna waa geela habka loo gawracaa la idhaahdaa oo dee waa ka duwan yaho isaga labadaa laga gawracaa halka dhuunta hoose kuwa kalena xaggan hoose ee fuqa yowma naxr maalinkii ciidda ayuu markii ay dadkii soo urureen qara'a calayhim caliyun cali baa wuxuu ku dul akhriyay halaaa casharata aayatan saddex iyo toban aayadoodood min أwali suurati bara'a suuratu tawba qaybteeda hore ah saxiyo tobanka aayadood buu akhriyay maxay koobsanaysaa aayadahaasi tatadamanu waxay koobsanaysaa nabda alcahuud ballamihii oo dhan in la tuurayo ballamihii baa la tuuraya lijamiici اlmushrikiin mushrikiinta oo dhan baa wixii ballan lala lahaa la tuuraya aladiina lam yuwafuu cuhuudahum kuwaasoo aan ballantoodii oofinin gaal kasta oo sagsaagay ballantiisa ama ay sillanay oo lagu aamini waayba ballantiisii lalena laguma hadleeyo waimaa takhaafana min qowmin khiyaana fambid ilayhim calaa sawa la khiyaamayn maayo nagu ogow baa laleeya ka baxnaya wainhaanuhum arbacata ashhur waxaa loo kaadinaya imhaalku waa u kaadin waa in loo yaro kaadiya intay agab urursanayaane isku luga duwanayaan si aanay khiyaamo ugu noqon arbacata ashhur yasiixuuna fiiha muddadaa dhexdeeda waxay soconayaan fil ardi dhulka kayfa shaau siday doonaan eeriyadan xaramka iyo eeriyadii ballanta lagu lahaa intaa ha ka muraad dhammaysteen wixii masaalix ay leeyihin ha ka qabsadeen yay odhanin waana lagu na la khiyaameeyey waitmaamu cahdi lmushrikiin kuwii mushrikiintahaa cahdigoodii waa la taam yeeli waa la dhammaystiri aladiina lam yudaahiruu cala almuslimiin kuwaasoo muslimiinta aan ka hiilinin kuwii iyagu ballanta sidii u ilaalinaya ku wanaagsanaa ha loo ilaaliya buu qur-aanku leeyahy ila aladiina caahadtum min almushrikiin kuwii iyaga cahdiga la qaadateen aan idinkaga bixin walam yaqdiruu bihim aan muslimiintana qadri ku samayn qadrigu waa ballanjerinta ilaa muddatim ilaa muddadoodii la gaadhay iyaga waa loo fulinaya saasuu qur-aanku qaybtaasu kasoo reeba kuwa ballanta ku wanaagsanaa ee ballanta ilaalinaya aan mudaaharad samayn mudaaharad waxa weyaan cid xoojinin kuwa iyaga ballantoodii ufuliya saasuu qur-aanku u kala qaaday uma naadaa cali u dhawaaqay isagaa idaacadka ah warbaahinta samaynaya ummaduu dhex maraya dadkuna dabcan sidan uma badnayn ila imika afar milyan qofe eh halkaa berigaa waxaa laga yaaba inay de isugu imanayeen boqol iyo xoogaa kun ee isugu imanayay marka de waa dad la dhex mari karo dhowr meelood un joogo lagu wareegi karo dee qof idaacadu noqon karo uma naadaa wuu ka dhex dhawaaqay caliya muxuu leeyahy laa yaxuju bacda alcaami mushrik walaa yatuufu bilbeyti curyaan ogeysiishadii kuwaasa ka mid ahaa laa yaxuju bacda alcaami mushrik waar ogeysiis sanadkan kadib gaal kuma soo xajayo baytullaahi alxaraam ila dhul wuxuu noqday daarulislaam gaalkii ku ag warwareegi jira waktigu uu ka dhammaaday ogeysiiska labaad waxa weeye walaa yaduufu bilbayti curyaan mid qaawani curyaanka inagu cagoolahaynu inu naqaanaaye iyo ka naafada ah af carabiga curyaan waa ka qaawan rag iyo dumarba iyagoo qaawan bay dawaafi jireen kacbada oo quraysh bay harawsan jirto maskaxda ka haysatao xagga diinta isugu xariifin jireen oo waxay ohan jireen annagu diintii nebi ibraahim baanu haysanaa kacbadana annaga xokayn ka ah marka baytullaahi alxaraamka nadiiftaa ah waxaa ku xajiyi karaa qof annaga dhar naga iibsada ama naga kiraysba ilaan xarbuliclaamku uu iska jiraa mar walbe kii aan annaga dhar naga iibsanayn dharka iyagan meesha lagu hayo nadiifta ah ama naga kiraysanayn dharkiisii wisikda ahaaye wax ku soo laaya ee uu ku dambaabay yuu la soo gelin dee meesha meelihiisa ha kusoo ururiyo markaa qofkii waaya wuxuu ku iibsada ama ku kiraysta isagoo muriyo gacan ah ayuu dawaafi jiray markaa ragguna maalintii bay dawaafi jireen dumarkuna habeenkiibay madowga isku qarin jireen markaa gabadhii gabyaysa waatii lahayd alyawma yabdu kulluhu aw bacduhu famaa badaa minhu falaa uxilluhu cawradaydu maanta waa muuqanaysaa eh wixii iga muuqda kii iga eega umaa xalaalayn khatar cadiim <laughs> waxay sheegaysaa un jaahiliyaddu inay yaab leedahay sida kuwan imikaba yidhaha waanu dalxiisayna qoracdaan ku diirsanaynaa iyo intay isu qaawiyaan meelahan beerta iska seexdaa ah, ama xeebta dee maxaad waa yaab waa kan imika sheeganaya inuu waktigan taagan yahay oo la ilbaxay uu saasoo kale dadku waa dadkii uu markaanay diini jirin marka cumuuman halka ay ku daban leedahay qof qaawani ma dawaafi karo maskaxdaada kusoo dhacayo maxaa qaawanaanaya dawaaf isu keenay waa taa wey sidaa daraaddeed buu islaamku arkaanta dawaafka wuxuu ka dhigay la asturnaan arkaanta dawaafka tiirarka lafdhabarta u ah waxaa ka mid a in qofka cawradiisu asturanta sidaa daraaddeed haddii gabadhii cawradeedu ay qaawan tahay oo ay dawaafayso dawaafkeeda khatar buu ku sugan yahay markaa ha lagu xisaabtamo taa oo soomaalidu had iyo jeer markay saxmadaa yaro galaan ayuunbay dabeedna is yidhaahdaan wax iska xejiyo rag iyo dumarba wa iska faydfaytaan <laughs> markaasaa dabeedna islaantiiba iyadiyo ilaa jilbaha geysatay maradiioo dee isgiijisay sidii beriga geediga galaysay oo kale ayay dawaafkii maraysa marka wuxuu nebiguna lahaa calayhi salaatu wasalaam dawaafku waa salaad laakiin hadal hadalkun baa dhexdiisa xalaala macnaa xaggii asturnaanta cawrada iyo xaggii dahaarada intaba salaadu kala mid yahay wuxuuse kaga duwan yahay dhexdiisaa la ogol yahay in la hadlo halka salaada aan la ogolayn dhexdeeda in la hadlo inta kale wuxunu kala mid yahay salaada shuruudihii salaadu ay lahayd busna leeyihi wa kaana caliyun yusalii fi hada asafar safarkaa cali wuxuu ku daba tukan jiray waraa abi bakrin radia allahu canhuma abubakr buu ku daba tukan jiray macnaheed waxa weeyaan lagama qaadin madaxtinimadii hogaaminta xajka abubakare eh, abubakr ba ahaa calina wuxuu ahaa musaacid iyo xoojiya halkaasi waa dhacdo jirteed ahayd oo maaragtay arrimuhu sida ay kala ahaayeen iyo mulaabasaadka iyo xaramkan xuduuddan laydhaa imanka xuduud ulkhawaaja gaalku ereyada aanu soo gelin maalintii la xadeeyey maalintaas ahayd xuduud ulxaram qorigaa hore way iska iman jireen oo meesha mariiqin jireen waaya taas waa mid dhacdada kale ee berigaa dhacday waxa weeye wafaatu ibnu ubay ninkii munaafiq ahaa ee cabdillahi ibn ubay ibn saluul la odhan jiray ee ilaah iyo rasuulkaba cadowga u ahaa ee dhex jiifay madiina ninkaasina sanada sagaalaad aakhirkeedii buu geeriyooday haddii aada kutubulxadiid iyo kitaabu salaa salaatu jinaasa iyo wafaatu ibnu ubay iyo suuradaha ka warramaya inaan lagu tukanayn waxaa markaad aragto waa inaad garan kartaa taariikhda geeridiisu ay ahayd oo dee waa iskabayaan oo sideedaba wax badan baa ku xidhan cilmiga axkaamta wax badan baa taariikhda ku xidhan sida ugu xidhanyana waxa wey naska nas wax nasakaya iyo kala nasakhayo waxaa lagu lagu kala saari karaa taariikhda weyi oo naskii horeeyey la nasakhaya naska dambeeye nasakhaya horeyn iyo dambeynna taariikhda waa inaad garanayso waaya wa dilqicda maata cabdullaahi bnu ubay bishan dilqicdo laftigeeda waxaa dhintay ninkii gaalka ahaa cabdullaahi bnu ubay bnu saluul ra'su lmunaafiqiin suurau annuur ilaahay uu ku sheegay waladii tawallaa kibra ciwaanka la siiye wuxuu ahaa ka dembiga waxa qaybta u weyn qaato cadaab cadiima buu leeyahy ka aaddu ishaaraysa waa gaalkaa waxa uu ahaa asaabahu maradka lagu magacaabo junuun isla weynaan iyo madaxnimo u waashay siduu suldaannimo u baadi doonayey ayuu ku godgalay nebiga kula ficilsamay muminiinta ku kala jabiyey fitnoo dhan u abuuray isagoo suldaannimo markaa loo sharaxaya inuu labada qayboodba aw sii khasraj uu madax ka noqdo ayuu nebigu yimi waabuu isaga dayn lahaaye dee kolkuu islaamkii caariday ayaa la yidhi magaal baa meel madax inooga noqonaya halkaasu dabeetana carada ka bilaabay nin walba geeri baa huran gaal kastoo kibra iyo mufsid iyo muslix waa lagama maarmaan mid waliba inuu ciidan hoos dhaco ayaamo kooban buu leeyay ifka ku qaadanaya marka taariikhdiisa xun unbaa laga sheekaynayaa kii ilaahay diiday ninkani maalintaasay u dhammaatay maalmahaas ah. waqad sallaa calayhi nabiguna calayhi salaatu wasalaam isagoo sii dhimanaya ayuu u yimi intaan la gaarin ku tukashadan markaasuu uhi in badan ayaan kaa waaliyey yuhuudda iyo walaagooda macnaa inaad gaal xidhiir la yeelato oo aada muslimkana ka heeliso gaalna in badan baad u jibaysnayde ma maanta ayaa adigoo sidii gaalnimadii u wata ayaa geeridu ay kugu timid kolkaasaa wuxuu lahaa waxba hay canaananina haata xaalad adag baan ku sugnahay waxaad ii qaban karta un ii qabooo jinaasadaydana raaco oo saas kale wuxuu isgartay maanta inuu nebiga u baahan yahay de waktigaadi canaano ahayd maaha buuri wakti aan culus ahay wey waqad salla calayhi salaatu wasalaam nebiguna wuu ku tukaday salaatan ayuu ku tukaday lam yaqul midlahaa sideedoo kale salaad kale aanu dheeraynin salaatuljanaasadii ugu dheerayd buu ku tukaday weyi bal kan dembiga badan duco badan inuu ilaahay kaga dhaafo dembiga ayuu u duceeyo markaasuu salaadii u dheereeyey lam yadul milaha iyadoo kale muu dheeraynin manaa salaadii ugu dheerayd buu ku tukaday washayaca janaazata janaasadiisiina u raacay xataa waqafa calaa qabri xabaashiisana waa isdul taagay markii uu sidaa samaynayay doona inuu ku tukado ayuu cumar bnu khadaab nabiga guntiga soo qabto markaasuu yihi magaalkanaad ku tukanaysa xabaashiisa istaagaysaa u ducaynaysa sawka ilaahay kuu diiday markaasuu yihi ilaahay waxa uu ii qabtay xeer buu ii qabtay istakfir lahum aw laa tastakfir lahum in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum ilaahay wuxuu igu yihi toddobaatan jeer haddaad ilaahay dembi dhaaf u weydiiso laga dhaafi maayo munaafiqiinta dembiga suuratulmunaafiquun baa ilaahay kaga warramaya toddobaatankaabaan ka badin buui hadduu wuxuun ku helayo boqolaal duco waabaan uga badin doonaa sabciinka marka cumar Eh, arrintaa uu nabiga ku qabsaday calayhi salaatu wasalaam eh, ayaa aayaadkuna ay ku soo degeen waa inaga arki doona <clears throat> wainamaa facala dalik nebigu arrintan wuu sameeyey oo ninkan intan uu la dadaalay tadyiiban isagoo raalli gelinaya liqalbi waladihi inankiisii munaafiqa inankiisii ayuu qalbigiisa dhowrayay cabdullaahi bna cabdillaahi inankiisana cabdullaahi baa la odhan jiray ninkana cabdullaahi carabtuna way la baxdaa laba magac oo isku mid ah waa loo bixin karaa laba qof oo isdhalay oo dhaqana inaan inagu lahayn cabdullaahi bna cabdilaahi nin muslima buu ahaa geesi buu ahaa aabihii in badan markii laga cawday wuxuu ihi nabi maxamedo haddaad go-aan ku gaadho ninkaa inaad disho aniguna idar mid kale oo aan godob ugu qaado waxba ha u dirine anuun iidur buuri kol hadduu dil mutaysto aabbahayna maaha waa balaayiya baas anaa dili marka ninkaa isaga ahoo dee aabahii dhintay ayuu nebiguna isiri bal ninkaa qalbigiisa wanaaji iyo wa ta'liifan isagoo nebigu soo dhaweynaya liquluubi alkhasraj qabiiladii weyneyde reer khasraja ninkani odayga uu ahaa qalbigoodu soo dhaweynayay ciidankiisii ehelkiisii ummadda islaamka ah bal in uun kani kolley ka baxya suldaanka iyagiibuu dayriyey oo ilaa janaasadiisii ma tegin si aanu odhanin aa nebigii naxariisto isagu xagga naxariista ayuu ku dadaalayaa mid ilaahay diida mooyaane limakaanati cabdilaahi ibn ubayi fiihim cabdulaahi ibnu ubay ayaa makaano iyo darajo ku lahaa nimankan reer khasraj dhexdooda darajo weyn buu kulahaa derajadaasuu ku xaqdhowrayay macnaha ummadda ayuu xaqdhowrayay waqad bazaca waqad nazaca dheh waxa siibay ribqata nifaaq ribqadu waa mareegti mareegta iyo qoolka naylaha marka meel lagu taxayo loo geliyo qoorta ayaa ribqa la yidhaahdaa waqad nazaca ribqata nifaaq xarigii munaafiqnimada waxa iska siiday kahiirun min almunaafiqiin in badanoo munaafiqiinta ka mid ihi qoortooday ka siibeen munaafiqnimadii ay ku siteen goorma bacda hada alyowm maalinkaa wixii ka dambeeyey maalinkaa wixii ka dambeeyey in badan oo dadka ka midabaa munaafiqnimadii ka dhexbaxay limaa ra-awhu wixii ay arkeen dalaadii min acmaali sayid alkariim sala allahu calayhi wasalam asayid alkariim waa nabigii deeqda badnaa ee naxariista badnaa dhaqankiisu ninkaa kula dhaqmay kolka ay arkeen ee quruxda badnaa ee gobonnimada lahaa ee dulqaadka lahaa isagoo saan ogeyd nebiga u galay ayaa mid waliba ui wardee kol haddii loo baahan doono rasuulka iyo ducadiisa iyo salaadiisa oo cabdilaahiba ka maarmi waaye oo waxaan ogeydeen ku sameeyey nebiga kol haddii maalintaaba loo baahanayo dee intaanu noolleynu taalka hayna nebiga ilahay aan iska adeecno markaasay si fiican u raaceen munaafiqiinta oy toobad wanaagsan ilaahay u toobad keeneen macnaha macruufkaas in badan buu daweeyey oo hoosta ka xanuunsanayay idfac bilatihi axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaanahu waliyun xamiim wma yulaqaaha ila aladiina sabaruu wamaa yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim dadka had iyo jeer mas-uuliyada haya cidda godabta ka gasha ma badna inta ay u dulqaataane awood maadaama ay leeyihiin inay ka ficil qaataanba isku daya ilaahayna wuxuu leeyahy arrintaa waxaa la waafajiyaa qof sabir lahum faqaala jalla shanu ilaahay arrinkiisu weynaayo waxa uu ku yidhi fii suurati baraa suuradda baraadisinla wuxuu ilaahay ku uhi walaa tusalli calaa axadi minhum maata abadan walaa taqum calaa qabrih waa aayadda suurat eh, baraa afar iyo sideetan walaa tusalliha ku tukanin calaa axadin qof dushii ha ku tukanin qofkaasoo dhintay eh, qofkaasoo minhu munaafiqiinta ka a ah, kaasoo maata dhintay abadan weligaada ha ku tukanin gaal walaa taqum hana istaagin calaa qabrihi xabaashiisa adigoo camiraya adigoo tashiiciya ku samaynaya sagooti adigoo u ducaynaya xabaashiisana ha isdul taagi laakiin qofka muminkaa waana lagu dul tukanaya xabaashiisana waa la isdul taagaya si loogu duceeyo marka cumar baa wuxuu waafaqay aayaddaa ilaahay aayaddaa ilaahay uu soo dejiyey cumar baa waafaqay oo sidii cumar ayuunba aayadduna ay sheegtay dhacdadaasina sanadkaasay ahayd aayaddaasi waktigaasay soo degtay sanadii sagaalaad sida suuraduba ay wakti nusuuliha u ahaa marka waxaa laga faaidaysanaya qofka dee gaalnimo lagu ogaa inaan lagu tukanayn kol haddaan tawbadiisa la ogeyn sanada waxyaabaha gebagabadeedii jire taariikhigaha waxaa ka mid ah wafaatu ummi kalhuum inanta umu kalhuum la odhan jiray oo nabiga calayhi salaatu wasalaam hablihiisii ka mid ahay oo khadiija bintu khuwaylid ay u dhashay sanadkaasay geeriyootay wafii hadihi sana sanadaa sagaalaad twufiyat umu kalsuum bintu rasuuli illaah wa zawji cumaan ama wa zawji cumaan cumaan ibnu cafaanna xaasbay ahayd radia allaahu canhumaa iyad iyo cumaan bay ilaahay ka raalli aaday marka laba hablood buu dee qabay cumaan oo xaasaskii nebiga ahaa ta hore waynu soo marnay sanadii afan hablihii nebiga ahaa labo habloodoo hablihii nebiga ruqiye iyo umu kalsuum buu cusmaan ayuu qabay marka tii horena waynu soo marnay inay dhimatay iyaduna sanadii labaad markuu nebigu beder ku maqnaa ayay iyadana u aasay cusmaan tii labaadna sanadii sagaalaad aakhirkeedii bay dhimatay marka labadooduba cusmaan waxay ka dhinteen iyadoo uu nebigu nool yahay calayhi salaatu wasalaam caruurta inta kalena waabay kasii horeeyeenba caruurta toddobada uu dhalay rasuulku sal allahu alayh wasalam afar taablood iyo saddexda inanba waxa ay geeriyoodeen adigu ibraahim unbaa ka dambeeyo aynu ku arki doona xagga dambe laakiin inta kaloo dhami waa horreeyeen ibraahim iyo faadumo ayaa ka dambeeyey tan ibraahimna isagoo nabigu nool buu dhintay faadumunbaa caruurtiisa ka dambeysay nebiga lix bilood lix bilood marku sii mutanaabay dhimanta marka taranka wanaagsani ubadkoo qula ma noqdee iimaanka iyo taariikhta fiican buu noolaa oo rasuulka sala allahu calayhi wasalam markay gaalada u dayriyeen ee ay yidhaahdeen maxamed badan baynu isla rafanaye ah, mar haddii caruurtiisii dar badan oo kamid ahi ay dhinteen innahu labtar wuu iska goblami doonaa oo maaragtay waynu ka nasan doonaa ayaa ilaahay uu uga jawaabtii ka xilqaado qaado waxau hi inna acdaynaaka alkawhara fasalli lirabbika wanxar ina shaaniyaka huwa labtar adduuniya aakhiraba darajaad leedahay aakhirana cowthar baad ku leedahay ka kuu cadhaysan baa abtar noqon doonaa abtar mid goblan buu noqon doonaa ka maanta kula loolamaya ee gaalka ahay leanna caruur badan ba ha dhale taariikhu xusi maysa isaga haddii la xusano shar baa lagu xusaya laakiin adiga waxaa lagu xusayaa khayr iyo sali lagu saliyo iyo adaan kasto magacaagu ku jiro iyo ammaantaada waaya sanadaa sagaala saasay ku dhamaatay taariikhda islaamka inihii ugu muhiimsanaa kuwaas ahaayeen asana alcaashira sanadii tobnaad ayaa halkana aynu ka bilaabayna iyo taariikhdeeda aasariya marka taariikhdu dee waxay isugu jirtaa dagaaladuu nebigu qaaday waxyaabaha uu awood xaqu ugu hiilinayo ku xaqiijiyey wufuuddii la kulantay iyo barnaamijkiisa siyaasiga ahaa iyo ka ciidan iyo caskariga ahaa kii dacwadeed kii ijtimaaciga ahaa intaba way isugu jirtaa taariikhdu marba dhinac baa laga xusaya waxyaabahaasi mulfit liandaar ishu ay qabanayse waaweynaa fii rabiici aakhir rabiicu laakhir marka la maraya sanadii tobnaad muxaram safar rabiicu lawal rabiicu laakhir waa bishii afraad arsala calayhi salaatu wasalaam khaalid bna alwaliid mujaahidkii weynaa khaalid buu nebigu diray fii jamcin isagoo col wata libani cabdilmadaan qabiilada magaca la yidhaahdo waa qabiilo yaman degan binajraan meesha najraan la yidhahdo qabiiladaas degan tahay min ardi lyaman deegaamadii kale o dhan waa sifeeyey xijaaj wamaa xawlaha xaggan ugu soo kacaya badda cas iyo eriyadan gacankan cadan marka halkaa qabiilada najraan degan ayaa uu yihi khaalido colkan kaxayso oo gaad marka u horeysa muxuu farayaama in dadka la laayo ama xoolahooda lasoo qaado kabaha laga subkado wixii maal ay hayaan maya waxa u daran in waa diina dunye maaha wa amarahu wuxuu faray nebigu an yadcuwahum ila alislaami halaata maraatin inuu islaamka ugu yeelo saddex jeer ogeysiis gaarsiiyo sida ugu macaan u gaadhsiiyo islaamka waxa laga doonayo hadday diidaan ha ku degdegin mar labaad gaarsii rajada laga qabaabaa weyne hadday diidaan mar saddexaad ku celi muddo iska ag joog macnaha ka loo muujinayaa waxaa laga doonayaa inay diin iyo islaamnimo tahay ha fahmeen oo niman duulimaadku ah unya idiin dareemine war waxaanu idinku daynayna haddaa kelmaddaa ku dhawaaqdaan isku mid baynu noqonayna isku xaq baynu waynu simannahay annagoo intaasoo kifaaxayna iyo idinkoo nagu soo biray isku xaq baynu nahay lanaa maa lakum wa calayna maa calaykum waynu simannahay waay saddex jeer ugu celi buui fain abow eh, in abow qaatilhum haddii ay dee diidaanna eh, la dagaalam illa waa colkaa soo liganay qadima ilayhim kolkii uu galay bacasa wuxuu diray arukbaana niman gaadiid fuushan fii kulli wajhin ayuu jiho walba u diray colkiisiibuu meel dajiyey barkulan iyo xarun kolkaasuu beesha hareeraheedii ayuu rukbaan iyo kooxo u diray yadcuuna ila alislaami wayaquuluun islaamkay dadka ugu yeedhayaan qabiilada iyo beesha ay u tegeen bay kooxaha kala hareeraha u kala kacay ugu yeedhayaan waxay leeyihin aslimuu taslamuu waar islaama waa idin nabadgeli adduunyada idin nabadgeli oo dagaal ma jiro aakhira idin nabadgeli oo cadaab ma jiro aslimuu taslamuu aar nabad gasheenay faaslamuu wadakaluu fii diin illaahi afwaaja ilaahay baa hanuuniyeyo wakti islaamkana loo bislaaday ee marxaladu ahaydo diintii ilaahayba iyagoo kooxaa soo galeen intay islaameen fa aqaama khaalidun baynahum khaalid baa muddo dhexdoodii joogay yucallimuhum alslaama waalqur'aana wuxuu barayaa diinta iyo qur-aanka ilaan diintu lafdhabar bay leedahay shay kamakacdo ah shay asal u ah waa qur-aanka islaam aan qur-aan haynin islaam ma ah marka qur-aankuu baray dadkii risaalada ka reebi lahaa iyo xaqan wax mudduu barayay intuu fariinta udhiibay kama soo noqonin daarulislaam bay noqotay kolkaasu si uu islaamku ugu dego ayuu waajibaadka udhiibay wa kataba ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama bidalik nabigana qoraal buu sidaa kusoo siiyey oo wuxuu ihi dee hawshii hore dhammaatay hawsha labaad oo wacyigelina baan hayaa fa arsala ilayhi nebigu wuxuu u diray an yaqduma biwafdihim an yaqduma biwafdihim inuu wafdi soo kaxeeyo iyaga ah laysa assaamicu kaaraa'i qofka wax maqliyo ka wax arka isku mid maahe waar nimanka wafdi iyaga matela ka soo kaxee buui oo intaad u faa'iidaystay in ka badan iyaguna halkan inaga faa'iidaysto oo xarunta yimaada sidaasuu markaa faray wa xiina ijtamacuu bihi sala allahu calayhi wasalam markii ay nebi maxamed u yimaadeen wafdigii reer najraan ee reer yamaneed ay la kulmeen iyadoo khaalid uu la socdo qaala lahum dee sheekadii baa markaa la iswaraystay iyo diraasadii iyo waxyaabihii horo markaa nebigu wuxuu ku yihi bima kuntum taklibuuna man qaatalakum fi ljaahiliya maxaa kaga xoog badan jirteena kaga adkaan jirteen berigii jaahiliyada cidda idinla dagaalanta waa sir ciidanoo lagala baxaye bima kuntum maxaa ahaydeen taqlibuuna kuwo kaga aad kaga xoog bata man qaatalakum cidda idinla dagaalanta fi ljaahiliya dee war xuruub jaahiliya baa ku sugnaydeeno kollay dagaalu joogunba ahaydeene iyo rag warangal ahe maxaa niyow ku guuraysan jirteen maba waxaba lagu yaqaanayba niman dagaalka yaqaan qaaluu waxay idhaahdeen kunnaa najtamicu walaa natafaraq walaa nabda'u axada bidulmin arrimahaasaa caado noo ahaa kunnaa najtamicu walaa natafaraq waanu midaysnaan jirno weligay ismaanaan khilaafi jirin markay dagaal noqoto walaa nabda'u axadan bidulmin cidna gardarro kumaanaan bilaabi jirin annagu dadka maanaan doonan jirno kumaanaan bilaabi jirin waana la soo gardaraysan jiray ciddana gardarootana ka dhan baanu noqon jirno waanu u midoobi jirnay waa laba arrimood oo muhiima difaac midaysan iyo dulmi la-aan fa qaala markaa nebigu waxau uhi sadaqtum run baa sheegteen waa arrin lagu guulaysan kara arrintaas inaanad dadkana dulmiin haddaad wax iska difaacaysana aanad kala biiqbiiqin waka adiga arkayo maanta carab iyada oo la dulmiyayo oo maatidii la laynayo oo wadankiiba la baabiyo qumbuladihii ugu casrisanaa ee mudamirka ahaa lagu isticmaalayo ayaa culimadoodii intay wixii xukaamta sacuudi arabiya la bidayo intay boqoradii jawaabeen baa waxay idhaahdeen dee xisbullaahi ay iska dhigeen hubka maxay yuhuudda ula dagaalamayaan iyagaa dadka gardaraystay oo iska qabqabsaday niman yuhuud oo meel iska marayeen culimadiina fatway soo saareenoo maxay idhaahdeen sunnigu kama barbar dagaalami kara bay idhaha shiicada haddaa xag xagguu tagaa oo gidaarada iska taagnaadaan bise yuhuudday dee lasoo saftaa ile qofka bani aadamki xiyaadi ma noqon karo meel isma taagi kara haddii colaadi socoto oo la yidhi shiiciga lalama safan karo macnaheedu waa yuhuudda halala safto luqo yaro isticmaalaan oo ay leeyihiin dagaalkana hala joojiyo lebnaan xukuumaddeeduna ha wada qabsato dalka ha wada qabsato sayd awooddeeda ha ku ballaaraysan wadanka macnaheedu waa xisbullahi kan keliya wax iska celinaya meesha ha ka baxaan marka waa arrin cajiiba halkay dadka muslimiintii maanta marayaan meel aanu xayawaanku istaagin wey unug xayawaan ama xayn xayawaanka ahoo meel ku urursan haddaad iminka u tagto maxay samaynayaan ti way isdifaacaya cidda soo weerarta dad iyo iyo bani aadam cidda soo weerarta way isdifaacaya waa qadiyad fidriya oo iska dabiiciyaho caqliyadahay marka waxa aynu ku keennay nebigu arrintan nimankan uu ku hambaliyeeyey jaahiliyadba ha ku jireen arrinkaa ay ku adkaan jireen nimanka warangalka ahaa ee dagaalka lagu yaqaano reerna jiraan weliba maxaa maxaa sabab ahaa bu dadka in taariikhdan idinku raacdo wallaahi dadka manaanaan doonan jirin bay idhaaheen si wada jirana waan isu difaaci jirnay iyagu may doonan caalam islaami waa lasoo doonta oo yuhuud intuu adduunyada lala daydeeyey ayaa la yidhi halkana jurfuumadaas jarmiska inaynu halkaa dhigno ayaynu kaga nasan karaynaa xudunta caalamka dabeedna dadkiibaa la dhex dhigay waa dad la doontay markii dambena dee maxay difaac midaysanna ma jiro marka xaqiiqatan taariikhdan aynu akriyaynaa waa taa uu nebigu uu xusaya calayhi salaatu wasalaam wa mara calayhim qaysa bna alxusayn ninka qays ibnu xuseyn la yidhaha buu amiir uga dhigay ismu saxaabiyi hunaa muwaafiq lima fii sharxi اlmawaahib wa siirat bni hishaan magaca khilaafaada ka jiro laakiin sida saxda waa in la idhaahdo qays bn اlxusein magacaa ninka la idhaahdo ayuu i adigu amiiru noqo adigu madaxu noqo rabo ka dhaqaaji colkana saa ku kaxee wixii u kordhiyeyna waa u kordhiyey waaya taasi taasay ahayd oo nimankaasi waktigaa islaameen iyo cidda uu diray waxqabadkii gudaha waddankooda laga soo qabtay iyo intay nebigaba ka kororsadeen saasay ahayd sariya koox kale oo iyadana cali ibnu abi aalib uu hogaaminayay qolada bani mulxaj la yidhaahdo ayuu u diray nebigu cali buu haddana diray fii ramadaan waa dhowr bilood ba haddana dib loo socday ramadaanna arsala calayhi salaatu wasalaam caliyan fii jamcin cali oo jamc wata col wata ayuu diray ilaa bani madxij waa qabiila yamaniya xaggaa yeman baa markaa la safaynaya iyo waqooyiga labadaa meelood ayaa yoolku haystaa yeman u dhaqaaji buuri eriyadaa u shishaysa ee xagga badda xigta ayaa tegaysaa qolada reer madxij la idhaah wa camamahu biyadi ashariif markaa nebigu gacantiisiibu ugu cumaamaday macnaa ninkan taliyo qumanoo laga tala qaadanaya inuu yahay gacantiisiibuu dhag cumaamadiina ugu siiye warkaa kuwa cumaamaday bu buruucalka horkaa wa qaala wuxuu ihi dardaaran buu siiyey cali sir soco xataa tanzila bisaaxatihim ilaa aad duleedka degayso ama kambalka reerka ha ka waabanin oo meel foka u degayna kuurkiiyo kambalka u deg buy fadcuuhum waxaad ugu yeedhaa ilaa qawli laa ilaaha ila allah ya ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaain baynana wa baynakum kelmaddaa aynuu simanay taa ugu dhawaaq fain qaaluu nacam hadday yidhaahdaan aqbalnaya shahaataan famurhum bisalaati walaa tabqi famurhum bisalaati inay tukadaanna u sheeg walaa tabqi minhum gayra daalika intaa wax dhaafsiisan ha ka doonin casharka ha ku cuslaynina cashar kooban tawxiidka iyo salaada labadaasa isugu hagaagay soo maaha xiisad qiimale bay qaateen iyo cashar muhiimah kol hadday isla heleen caqiidadii iyo lafdhabarkii cibaadada oo salaada ah iimaankoodaa kobcaya casharada wixii dambe ee sekadii iyo xajkii iyo soomkii iyo waa loo sii dhigi doonaa iyo tafaasiishii horta labadaa liqsiyo walaa tabqi minhu kayra daalika wax kale ha ka dooni intaa ugu dhamee hadafku cali u socdo ma niman nimankan inuu hilifaha u qaado laga aarsado midhba meel laga tuuro xoolo laga keena maya ka ugu muhiimsane kow ahi waa kan wixii kaleba waa kanuu ka dambaynaya wuxuu nabigu uhi wala an yahdiya allahu bika rajula waaxida qof qura inuu ilaahay kugu ku soo hanuuniyo sababtaada khayrun laka way kaaga wanaagsantay mima dalacat calayhi shams qoraxdu caalamkanay qaaradihiisa kala duwan ay qoraxdu usoo baxayso waxaa caalamka ku sugan oo dhan oo lagu siiyo waxa kaaga fiican qof qura oo ilaahay sababtaada uu ku haruuniyo macnaa qof qura inaad soo islaamiso qof qura inuu xaqa kusoo biro qof qura inuu islaamka daraada usoo galo macnaha adiga sababtaada kusoo galo taasaa kaaga fiican adduunka waxa dulyaala saa ogow waaya ilaa waxa uu nabigu uri calayhi salaatu wasalaam man dalla calaa khayrin ka faacili qofka khayr sameeya ama ha yaraado ama ha weynaado qofka khayr cid tusa taa uu tusay wuxuu khayr leeyaho dhan bu in leeg leeyay walaa tuqaatilhum xataa yuqaatiluuka ha ku bilaabin ilaa ay kugu bilaabaan kambalka u deg dacwaddaa gaarsii casharka usoo gaabi si degan ula dhiilgalay arrinta macnaha u warwareeji dagaalna ha ku bilaabin marka istaraatiijiyadu nebigu qaadanaya calayhi salaatu wasalaam waxa wey meeshu inay bislaatay midhaha khayrka iyo dadka diyaarka ah si dhib yar in loo gurto ayuu kusoo biirayaa dagaal la-aan ay kusoo biiraan ayu ayuu ku xisaabtamayaa nebigu xaaladdu ka warhayaa qiimayn fiican ayaa u qiimaynaya falama intahaa ilayhim kolkii uu gaadhay cali halkaa qabiiladii laqiyat jumuucahum wuxuu la kulmay iyaga oo is-abaabulay fadacaahum ila lislaami islaamku ugu yeedhay warnimayo anugu islaam baan idinka doonayaa bu fa abow nagtay xarfiyeen yaad sheegaysaa bay idhaahden waramow almuslimiina binabl tacshiirad bay huwiyeen muslimiintii meesha joogtayna waramow waxay ku ganeen almuslimiina binabli leebab maxaa hadhay dee in la yaacaa hadhaye in la isdifaaca midun fasafa caliyun asxaabahu alina asxaabtiisii ayuu kala saarayoo macnaa uu dagaal geliyey wa amarahum bilqitaali markaa wuxuu ihi nimankii kol hadday xaqiina diideen dagaalna bilaabeen waa baatil awood watee kaa lama ogole ku hinjiya faqaataluu way la dagaalameen xataa hazamuu caduwahum ilaa cadowgoodii ay jabiyeen waa dad isku kalsoonoo diin iyo iimaan lahoo awoodoodu xaq u adeegayso oo ilaahayna garab taagan yahay iyagoo ka dagaalamaya intee kun oo kilomitir masaafadu u jirta halkay ka yimaadeen oo ummaddaasina ay ka dagaalamayaan deegaankoodii iyo dadkoodii iyo dhulkay garanayeen ayaanay waxba iskaga tirinay marka cali qoladu horkacaye way ku bilaabeen nimanka ilaahay baana uga hiiliyey xataa hazamuu caduwahum markii uu jabiyey yaaceenna dardaarankii nebiga qiimaha badnaa ee ahaa dagaal ha ku bilaabin oo dagaal hadliciinsanin buu ogaa kow fakafa can dalabihi raacdadoodii wuu iska daayay macnaha inuu dabagucleeyo oo uu iskaba raaciyo oo nimankan dila ee yaacay midhmidh uu u dilo wuu iska daayey markii u horreysuu la kacaye ay kaceenba ee u arkay inay jabeen wuu iska daayey wuu ka hadhay waa la baxnaaninaya wa fakafa can dalabihim inuu dabagalo uu ka daayay weeriyado uma laxiqahum uma mar dambe ayuu laxiqahum haddana u tegey nimankii oo dee jabay oo halkaa isku urursaday wa dacaahum ila alislaami wuxu uhi war intaasi kala gaadhaye imika maydin islaami fa ajaabuu way ajiibeen waaya waa la tolay odashe weeyi oo asalkeedaba xaqu waxa ugu muhiimsana uhiiliyaa waa awoodda wey lidalik baa culamaau taariikh ay tilmaamaan markay caalamka intii futuuxaadka la sameeyey inta awood lagu furay iyo inta sulax iyo heshiis lagu furay marka ay ka waramayaan boqol kiiba shan bay noqon kartaa inta sulax lagu furay meelo kooban baabay tilmaamaan malesia iyo andanusia iyo aaba la tilmaama meelaha sulx lagu furaynahay laakiin qaaradaha kale caalamka qolo walba kuwa u badnaabaa markii xooggii cuslaa uu dul degay ee uumigii xaq uu soo uumiyey arkeen inaan dhan loo nuucsanaa jirin bay islaameen kuwa u sahlanay marka awooddu waa waxa rag isku qiimeeyo wey waxa maanta dadka muslimiinta aada la yaabsanta lagu tunjulucsadayna waxa weeyaan waa awood darrada un waaya markaa kolkii uu jabiyey ee markii dambe haddana ag degay buu farsameeyey wuxuu ihi warmaydin islaami ajaabuuhu way ajiibeen wa baayacahu waxaa gacan qaado heshiis ku gacan qaaday ru'asaa'uhum intii madaxdooda ahayd bal waaye haddaba haddaa islaamaysaan cidda idiin tidhaahda ama afhayeenkiina ah ama arrimuhu ay ka go-aan iisoo dira ru'asadii iyo madaxdii buu gacan qaaday wa qaaluu waxay idhaahdeen naxnu calaa man waraa'ana annagaa ka madaxa cidda naga dambaysa oo min qawminaa tolkaya ah wahaadihi sadaqaatuna tanna waa sekadayadiiya naga qabo fakud minhaa xaq allah ilaahay xaqiisii qaad marka way israaciyeen shahaadadii iyo salaadii iyo sekadii <laughs> wax waliba fooqaldaaqa maca sekadiina waatana qaad bay dhahdeen uma rajaca ilaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu ayuu kusoo noqday fawaafaahu nebi maxamed buu kula kulmay bimaka fii xajati alwadaac nebigii oo sanadii tobnaad bishii u dambaysay xajkii yimid ayuu cali la kulmay marka cali wuxuu ka soo xajayaa isagoo wafdigan ballaadhan ee a wata wixii xoola uu ka soo helay iyo dadkii uu soo hanuuniyeyna wada macnaha ka yimid ayuu yaman ka yimid xaggeeda marka cali baa yaman ka yimid oo nebiga ay ku oo haddii aad baabka xajka akridana si kale uga hadlaya baabka culimada xajku oo markii ay kulmeen ayuu dabeedna yidhi maxaad soo xidhatay xajkii baad inland daa timid ee kolley camal baad dee waxaan soo xidhay buui waxaan idhi ilaahayo waxaan xidhay wuxuu rasuulka ilaahay xidhay dee isgaarsiin iyo telefoonna ma jiro kolka anigoo ogaa inaynu halkan ku kulmi doono waxaan dee wuxuu qiyaasin waxa ugu camalka ugu wanaagsani ka nebigu soo xidhay un inuu yahay haddaba waxaan soo xidhay bul xaj baan soo xidhaye hadyi soomaad wadin haa haddaba ha jabinine saas yeelo kolkaasuu u yimid dabeedna xaaskiisii faaduma oo nabiga la socota calayhi salaatu wasalaam oo intay camalkii dhammaystirtay cumro gudatay xalaalowday markaasuu ku xanaaqay markaasuu waa sidee dhaqan may ahaynoo lama aqoonin qof intuu camal soo xidha xalaalooda ila xajka qudhiisu waa markii ugu horeysay ama labaad in la gudanaya marka waxay tii dee nebigaasaa noo fasaxay nebigiibuu weydiiyey wuxu uhi daah dadka wixii aan hadyi wadin ikhtiyaar waxay u xajkoodii inay cumro u bedelaan maalinta sideedaad una xidhaa almuhim markaad aragtay iyadoo looga waramayo baabka xajka qadiyada taxalulka iyo hadyigii cali iyo maaragtay nebigu ay iska nasanayeen taasi waa fiqi ahaan baa looga hadlaya tanna waa taariikhan laakiin goorma ahayd cali xaguu ka yimi muxuu soo fuliyey tallaabooyinkuu qaaday ayay tan taariikhduna kabaysa waayo bacfu lcumaali ila alyaman meeshii yemantii kol haddii ay noqotay daarulislaam kol haddii ay noqotay eh, meel u baahanuun maalgelin xagga khayrka ah nebigu cumaal buu daray cumaal caamil waa qofka halkaa kusimaha ka ahee maamulaha ka ahee madaxa muslimiinta ku matelaya gobolkaa waaliga iyo caanilka iyo waa kuwa shaqooyinka ka soo fulinaya gobolada iyagoo ka wakiila madaxa muslimiinta uma bacaa calayhi salaatu wasalaam ila alyaman cumaalan cid markaa soo shaqaysa oo diin iyo dunyaba ka soo shaqaysa oo min qibalihi xaggiisa ka socda ayuu diray o fa bacaa mucaadabna jabal asxaabigii weynaa mucaad ibnu jabal wuxuu u diray cala alkawrati alculya min jihati cadan jihada sare oo xagga cadana kawradu waa albuqcatu alatii fiiha almasaakin waalqura wa jamcuha kuwar waa deegaanada camirana guryaha leh markaa waa magaalooyin cala alkawrati alculya jihada sare ama deegaanada sare la degan yahay oo xagga cadana dhinacan koonfurtee cadan halkaasuu yihi mucaadow gaad waay xaggan na soo xigtee badda yar inu noo dhaxayso wa bacaa abaa muusa alashcariy asxaabigaana wuxuu u diray cala alkawrati sufla iyadana qaybta hoose ee waqooyiga midowna xaggaa iyo koonfurta midowna xaggaa iyo waqooyiga eriyadoo dhan diinta ilaahay gaadhsiiya dardaaranaduu siinaya waxaa ka mid ahaa wa wasaahumaa biqowli sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ku lahaa yasiraa walaa tucasiraa wabashira walaa tunasiraa walyasiraa dadka u dabciya walaa tucasiraa ha adkaynina wabashiraa dadka u bushaareeya oo oh, walaa tunafiraa ha kala eryina u sheega diintani diintii dadka inay ta diintu ilaahay u doora inay ta diinta noola inaysa adduun iyo aakhiraba inay ta cisi iyo sharaf u haysa in dadkii badiil khayr qabo oo wixii horey haysteen ka roon uu u soo kordhay oo looga reeyo looga darin mar dadka ugu bushaareeya waa sidaa weeye oo maaragtay qofka muslimka ah munafir ma aha mid wax kala erya laakiin waa mid mubashira wuxuu ku bushaaraynayaana wax aan xaq ahayn maaha oo baatila ama been ah laakiin wax jiruu ku bushaaraynaya wa qaala limucaad macaadda dardaaran gaalu nebigu siiyo waxau hi innaka sataatii aqwaaman ahla kitaab macadow isjir waxaad u tegaysaa qolyaha ahlukitaab oo diimaha aqoon u leh oo dee kutubtii hore wax ka haya fa idaa ji'tahum fadcuhum markaad u tagto ugu yeedh ilaa an yashhaduu an laa ilaaha ila allah wa ana muxammadan rasuulu allah tawxiidka horta ugu yeedh waa aswa ashyaa halka ugu horaysa wey fain aaacuu laka bidalik hadday taa kaa aqbalaanna faahbirhum ana allaha farada calayhim khamsa salawaati fi اlyawmi wاlleyla u sheeg ilahay inuu ku leeyahay shan salaadood habeenkii iyo maalintii afar iyo labaatanka saacadood in lagu leeyahay shan salaadood waa ahlu kitaab waa niman aqoon leh ufuqoodu iyo garaadkood wuu sareeyaa iyaga fain aaacuu laka bidalik hadday taana kaa guddoontaan salaada xiisada intaa lagu joojin maayo sidii kuwii hore casharka waa loo sii wadaya leanno macluumaadkan kutubtoodii bay kusii hayeena in badan isyaalyaalba hayeyda fa akhbirhum waxaad u sheegtaa ana allaha farada calayhim sadaqatan inuu sake ku waajibiye ilahay tuukhadu min akhniyaahim faturaddu calaa fuqaraa'ihim war seka iyaduna arkaanta ka mid a dhe seko mid seke la idhahdaa waajiba ah oo aan meel kale la geynayna maalqabeenkiina intoo la tiro koobo laga ururiyo fuqaradiinana la tiro koobo lagu celinayo sidaa ogaada waay fa in hum adacuu laka bidaalik hadday taana ka aqbalaan oo aada doonto wax inaad ka ururiso fa iyaaka wa karaa'ima amwaalih waxaan kaaga digaya ood iska ilaalinaysa karaa'imlamwaal waa maalka ilqabatin kale shayga ahminka iyo qoodha iyo neefneefka xoolaha lagu raaco lagu daajiyo lagu ilaaliyo ay reermiigu idhahdaan waa kii kale aanu yeeganayni kuwaa iska ilaali ishu qabanayso oo markaa ha odhan intoo dhex marta kaasun soo qabta ha odhanin bal intuu leegiu galaalan yahay macnaha mid baa yidhi de qoladiisu khuraafaadka ku yar idaacadaynayeeno so wuxuu ihi idan kuuu bukaayo waxaa lagu dawayn doonaa buuli wan galaalan inaad qasho oo adhiga ka soo qabato oo la gowraco dee wanka galaalanna mid weyn oo sumalaho adhiga uu kusoo dhex maray buu ahaa islaantii mid yaroo kale oo inkaar qabasho oo galaalan oo dee naylaha ku jira <laughs> xaggiisuu inkaar ka qabaayo ayay soo heshay makana buuli kii galaalaa bal intuu leegiu galaalan ye waa iswaafaqay isagu wuxuu ogaa kii sumalka ahaa dee maarata shuba shiil ahaayee ku jiray ariga iyana mid bay kasoo heshay baraarka marka almuhim noocaas baa la diidayaa oo ishii baa raacaysa wataqi dacwata almadluub qofka laga gardaran yahay habaarkiisa iska ilaali fa innahu laysa baynaha wa bayna allahi xijaab uma dhexeeyo ilaahay iyo bariga noocaas daydhba uma dhexeeyo marka u horeeyo qofku qayliyaba waa adhaxjab wey iyo inkaara dhacaya xataa gaalna ha ahaadana culimadu leeyahin qofka madluumka ah dacwadiisa waa la aqbari ilaa xadiidku waa caame dacwatulmadluum mid laga gardarnaaday habaarkiisa iska ilaali oo qofku haddii uu laga gardaran yahay oo uu markaa qayliyo ilaahay uu baryo ilaahay baa u jawaabaya wuxuu le la walow bacda xiin muddo kadib ba wallahi inaan kuu hiilin doono waan kuu hiilin doonaabaa ilaahay ballanuu ku qaadaya waa arrin khatar badan wey waa cuquba waqad makasa mucaadun bilyaman sidii buu yaman ugu maqnaa saa uu sanadii tobnaad ugu ambabaxay xataa tuwafiya rasuulu llahi sal allahu alayh wasalam ilaa uu nebigii geeriyooday oo dee muddadan uu dirayaa waa sanadkii tobnaad akhirkiisa sanadkii koob iyo tobnaad bilowgiisiina waa dhintay nebigu calayhi salaatu wasalaam muxaram safar rabiiculawal buu dhintay bishii saddexaad saynu arki doono marka mucaad oo maqan ayaa nebiguna ifka ka tegey ama abu muusa asxaabigii abu muuse la odhan jiray saqadima cala arasuul rasuulka ayuu usoo galay fii xajati lwadaac xajat lwadaac buu isagu la kulmay nabiga calayhi salaatu wasalaam sidii caliba uu la kulmay taariikhdaasina caynkaas ahay waay xajat lwadaac intan hore khudbadda ka horeysa aan ka qaadano waa xajkii uu nebigu ummadda ku sagootiyayey bikasri lxaayi wa fatxiha macnaa xija iyo xaja labada waa la odhan karaa xajatulbalaaqna waa la ydhaha xajatlislaamna waa la ydhaha oo shirweynihii ugu dambeeyey boqol iyo labaatan kun oo asxaabi dad ku dhow buu nabigu khudbadan ujeediyey calayhi salaatu wasalaam soo socota sagootigii ugu dambeeyey buu ummadda siiyey risaaladda u xambaarintii u xambaariyey maalintaasay dhacday inuu anbabax yahay buu iyaga qudhigooda u sheegay halkaasuu ku sameeyey xilwareejin markaas ummadii oo barkulana isugu wada timi wa fi sanati alcaashira sanadii tobnaad xaja sala allahu calayhi wasalama binnaas xajatan wadaca fiiha almuslimiin xajuu muslimiintii oo dhan sagootiyey ayuu xajay walam yaxuja hayraha sanadkaa sanadaan haynamaba xajinba sanadkii ka horeeya sagaalaatan waa kii soo diray abubakar kanunbuu isagu soo xajiyey xajkaa kadibna janis uma yeelanin kaasuu ummadana kaga ambabaxay wa kharaja lahaa yowma sabt maalin sabtiya buu baxay likhamsin baqiina min dilqicda bisha dilqicda la idhaahdo iyaday shani ka hadhay shan iyo labaatankii dilqicda ayuu baxay wawallaa cala almadiinati abaa dujaanata alansaari asxaabiga magacaa la idhaahdu madax uga dhigay madiina markuu ka ambabaxayay waa simak ibnu khurash alansari alkhasraj raggii bedel xaadiray buu ahaa waxau ahaa geesiyaashii maalintii uxudna nabiga difaacay calayhi salaatu wasalaam shahida alyamam alyamaama wastushhida biha xorubtii lala dagaalamayay nimankaa reer bariga iyo kuwii ridoobay buu ku dhintay waaya wa kaana maca arasuuli sala allahu calayhi wasalama jamcun cadiim ummad fara badan baa nebi maxamed la xajiday yabluqu tisciina alfa dadku waxa ay gaadhayeen ah, sagaashan kun waa intii la socotay wey markii cid waliba nebigii baa xajaya la yidhi buu raacay halkii de aad ka arkaysa abubakarna intee soo raacday saddex boqol nebigana sagaashan kun oo qof baa raacay ummadaha kale wufuudda hareeraha ka imanaysa marka lagu daro boqol iyo siyaado kun ba ahaa waaxrama lilxaj xajkii buu nebigu uxidhay xayu inbacaat raaxilatu markii ay hashiisii kacday ayuu markaa nebigu xidhay calayhi salaatu wasalaam xajkii uma laba talbiyadiibuu ku dhuftay qofka xaajigu akriyay labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata lak ina alxamda wanicmata laka wاlmulk laa shariika lak talbiyadaasuu akriyay sala allahu calayhi wasalam waa xaqiijintii tawxiidka weeye tawxiidka walam yazal sala allahu calayhi wasalam saa'iran nebigu socdaalkaasuu ku jiray xataa dakhala maka buxan goor barqaabuu maka galay sanadii tobnaad min athaniyati alculyaa dhinaca karinta saruu ka galay wahiya haniyatu kudaa walamaa ra'a albeyta qaal baytullaahi alxaraamki in badan gaaladu ay ku boodha boodhaynayeen isaga laga hiray oo maanta uu hore usoo safeeyey sanadii sideedaad oo gacanta muslimiinta ku jiro kolkuu indhihiisu ku dhaceen ayaa wuxuu hi allahuma zidhu tashriifa wa tacdiima wa mahaabatan wa bira ducadaasaa wanaagsan in la akriyo ilaaha u kordhi sharaf weynaan haybad iyo samo uma daafa bilbeyti sabca dawaafulquduumkiibuu toddoba jeer ayuu ku wareegay wasalama alxajara alswad dhagaxii buu salaamay haduu gaari kari waayo hangool buu ku ishaari jiray wasallaa rakcatayni cinda maqaami ibraahim watakiduu min maqaami ibraahiima musallaa ilaahay baa ku tukada halkaa labas ragcadood labadii ragcadoodna waa ku maqaamu ibraahim agtiisa ku tukaday uma shariba min maai zamzam biyihii buu ka cabay uma saca bayna safa walmarwa sabca toddobadii jeer buu cararay safa iyo marwo dhexdooda raakiban calaa raaxilati isagoo hashiisa fuushan marka in dawaafka iyo sacyiga labadaba lagula iman karo iyadoo wax la fuushan yahy ayaad arkay wa kaana idaa sacida safa buurtan safa lailaa qur-aankuu sheegay markuu kor u fuulo yaquul wuxuu odhanayay laa ilaaha ila allah allahu akbar laa ilaaha ila allahu waxdah anjaza wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah ilaahunbaa keli ah isagaa weyn ilaah xaq lagu caabudaa waa keligii ballantiisii anjaza wacda ballantuu nebi maxamed u qaaday wuu fuliyey sayuhzamu ljamcu wayawalluuna dubur ilaahay baa ballan qaaday wanasara cabdah addoonkiisii uu hiliyo nebi maxameda wahazama alaxzaaba waxdah keligii buu ilaahay gaashaanbuurtii jabiyey nebigu awood sheegan maayo male annagii asxaabta sanadkii sideeda jabine wahazama alaxzaaba waxdah gaashaanbuurtii ilaahay keligii buu jabiyey